العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بأن آيات بقول إيا اللحدا إلى آيات لما بقول إيا التضباء سورة الشعراء وقصدي اللحاد بماشا كب الله ميسا qisadii inoo dambeysay waxay ahayd waxay ahayd saalix bay ahayd marka waxaa ka mid ahaa hashi waatan walaa tamasuha bisuu'in فأخذهم العذاب عذاب باقبتي إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم قصدي الحادوين كذبت وي قوم لوط لوط قوم كيسي المرسلين بي إذ وقت بي قال لهم بكير أخوهم ولا القوض لوط ألا تتقون مويدا لك بغين إني أنقل لكم إذنك وحانا رسول رسول أمين وآمنة وخيانة كتير وألا آمنين fataquu llaha alla ka baqa waadiicuuni wamaa asalukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaati min ajri wax kharasha in ajriya ajriyaygu ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeedi mooyaane nabiyulaahi luud binu haaraan binu aazar waa ibraahim walaalkii baa dhalay fa aamana lahu luudu waqaala inii muhaajir markuu ciraaq ka soo hijroonayo nebi ibraahim ee shaam usoo iyo iyo gabadhii saarno ahayd marka aabi adeerkii oo nool baa luud waxaa looga dhigay nebi saduume iyo intay xukunto buuraleyda baytulmaqdis bay ku dhowdahay baa layidhi buuraleyda baytulmaqdis hadda waa bad urayso oo waxaag mari karaa jirin luud binu haran kaasoo ah, adeerkii ibraahim buu soo raacay marka dadkii loo diray dad xun bay ahaayeen oo ficil xun yaqaana oynu arkayno marka nabiy llahi luud sidii ambiyadii horeba ay u sheegeen oy u waaniyeen buu u waaniyey ummadiisii kadaba way beeniyeen qowmu luudin luud qoomkiisii almursaliina bay beeniyeen id wakti qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luud alaa tattaquuna war ma waydaan baqayn waa idin sidaa niman yaho inii anigu lakum idinka waxaan u ahay rasuulun rasuul amiinun oo aamina oo alla aaminay dacwadan ama khayaanayo fataqullaha alla ka calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaadhsiinteeda min ajri wax kharaja in ajriya ajriyg ma aha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigeedu mooy allahaasaan ku leeyahay ata'tuuna dukraana ma raggaad u tegaysaan xiisad ahaan oo min alcaalamiina khalqiga intaad badatay ma dukraantaad u tegaysaan watadaruuna ma ka tegaysaan oo ka leexanaysaan maa khalaqa lakum rabbukum rabbigeen wuxuu idin abuuray min aswaajikum xaasaskiina bal antum idinku qawman baatiin caaduuna xadgudbay waa ficlada layidhi maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin wax idinka horeeya idinka ma jiro reer luud qoomkii luud loo diray wax ficilkaa uga horeeyey ma jiro af carabiga liwaad baa lagu yidhaahdaa waa ragga oo isisticmaala ragga oo isticmaala oo gabdhihiina faraha laga qaado marka ma raggaad u tegaysaan caalamiinta oo wixii aan laydin abuura haweenkiina xubintii laydin abuura laydinku talagalay bishardihaa shardi waa inay xalaal tahay oo la meheriyo wey xubintaana ma ka tegaysaan walla waad xadgudubteen buu ku yidhi nabilahi lo ataatuuna ma u tegaysaan addukraana ragga min alcaalamiina khalqiga xaggiisa khalqigoo dhan ma raggaad u tegaysaan watadaruuna ma ka tegaysaan maa khalaqa lakum rabbukum rabbigu wuxuu idiin abuuray idinku talagalay xubinta xalaasha ah oo min aswaajikum xaasaskiina bal antum idinku waxaa tihiin qowmu qowm caaduuna xadgudbay qaaluu waxay yidhaahdeen jawaabtii lin lam tantahi haddaadan nahyonaanin oo reebtoomin yaa luudu luudow la takuunana waxaad ka mid ahan mila mukhrijiina kuwa laga saaray magaalada yaad ka mid noqon kuwa laga saaray magaaladaad ka mid noqon qaala wuxuu yidhi inii anigu licamalikum camalkiina milalqaalina kuwa cadhaysan baana aniga ima dhacsiin kartaan way waxaa si kasta haddaad u hadashaan ama ibixiya ama haybixinina laakiin camalkiina waan diidanahay waana imana dhacsiin kartaan wey qaaluu waxay idhi lilam tantahi haddaadan reebtoomin yaa luudu luudow la takuunanna waxaad ka mid noqon min almukhrajiina kuwa la saaray oo magaalada laga saaray oo laga bixiyey baad ka mid noqon qaala wuxuu ihi innii anigu licamalikum camalkiina min alqaaliina kuwa u cadhaysan baan ka mid ahay cadalkiina igama dhaadhicin kartaan filwaqti alxaadna way joogtaayo dad waxaa jira diinta darteed loo cadaadiyey innaga soo martay waxaa la yidhi haddaad mar noocaa tahay ma akrin kartid baa waa laga joojiyey waa la handaday waa la xidhay waa waxaan inahayso kale o hamoodin wax inaga fog qur inagu ina daboolaya si inagu ina daboolaya qaala wuxuu yidhi inii anigu licamalikum camalkiina min alqaalina kuwa cadhaysan baan ka mid ima dhacsiin kartaan rabbi rabbigayoo najinii iga nabadgeli aniga iyo waalii reerkayga mimaa yacmaluuna min cadaabi maa yacmaluun waxay camal falayaan cadaabkiisa allo iga nabadgeli fanajaynaahu alla waa nabadgeli nebigu luud iyo ahlow reerkiisii ajmaciina dhammaan ilaa cajuuzan islaantii mooye oo filkaabiriina kuwa hadhay oo ciqaabta ku hadhay ka mid a uma damarnaa waan baabi'ina waan halaagnay alaakhariina kuwii kale waamdarnaahum waxaan ku da'siinay calayhim dushooda madaran madar fasaaa waxaa xun madarulmundariina kuwii loo diga madarka ku dahay allah subxaanau watacaala wuxuu bariyey nebiyullaahi luud ilaahayow way dhacaysaaye ilaahu iga nabadgeli nimankan waxay camal falayaan cadaabka ka imanaya allah wuxuu i isagiiyo dadkii la socday bu waa nabadgeli ilaa habartii mooy waxaa wey inta baxa baasir biqicin mil waltaf walaa yaltafit minkum axadun umtuu xaysu tu'manuun habeennimo la guuro wax dib soo dhowra ayuuna jirin islaantii baa jugtii dhacaysay iyo ugu noqotay awal bay gabadh xun way xumayd imraatu luud iyo imraatu nuux laba gabdhoodoo xunxun bay ahayn tii nuux ku hadhay halaaga ku hadhay iyadii wiilkeedii kancaan ay ku hadheen markaa nabiyullaahi maxamed siduu inoo sheegay oo inoo sharxay axaadiis fara badan baa lainoogu sheegay oo qisadan lainoogu sharxay marka wuxuu nabiyullaahi luud rabbi rabbiga najinii i nabadgeli aniga yooli reerkayga mimaa yacmaluuna waxay camal falayaan waxay ahaayeen lix magaalay ahaayeen dadku wixii nabiga looga dhigay saduuma xukunto mid baan cadaabku ku dhicin tiibay tageen isaga iyo gabdhihiisii tiibay tageen iyo hadii dad yari la socdeen fanajaynaahu waa nabadgelin wahlo ajmaciina dhammaan ilaa cajuuzan islaan mooye oo filkaabiriina kuwa ku hadhay cadaabka dhexdiisa kuwa ku hadhay cadaabka dhexdiisa uma damarnaa waan halaagnay alaakhariina kuwii kale amdarnaa alayhim waan ku daasiinay madaran fasaa madaru mundariina kuwii loo digay madarkoodii baa waxaa layidhi inta kor loo qaaday oo la geeyey samada la geeyey yaa dhulka lagu soo celiya jacalnaa caaliha saafilaha xaggeedii hoose xaggiisana laga dhigay waa meelkii bad oo urta yaa haddaba ku taala markaa eh, wixii meelaha joogay magaalada dhexdeeda magaalooyinka ka baxsanaana dhagxaan baa lala dhacay dhagxaan baa lala dhacay gamta loo joogsaday allah wuxuu leeyahay ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayatan daliil weyn baa ku sugan wamaa kaana akarum dadka badankood ma aha muminiina muminiin ka mid ma aha waina rabbaka rabbigaa lahuwa rabbigaa alcasiizu ka qaaliba weye alraxiimu naxariista qisadii toddobaad kadaba way beeniyeen asxaabu aykati shuuqda ama kaynta asxaabteedii almursaliina bay beeniyeen id waqti qaala lahum shucayb uu ku yidhi alaa tattaquuna ma weydan baqaynin inii anigu lakum idinka waxaanu ahay rasuulu amiinu aamina fataquu llaha laka baqo adicuunii wamaa asalukum idin weydiin maayo caleyh calaa tabriiqi risaala min ajrin wax ajria in ajriya ajriyay maaha ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigeeda mooy nabilaahi shucayb asxaabulaykaa loo diray madyanna waa loo diray culimada qaar baa waxay yidhaahdeen waa kala laba qolo oo markii madyan halaagsantay yaa kuwan loo diray alxaafid ibnu kasiir wax uu la yaabay la sheegaya ahaahum baa laydhi arsalnaa shucayban akhaahum kuwana akhuuhum lama dhihin marka labada qolo waa iska mid dadkii magaalooyinka joogayna waa madyan marka lagu sheegay waa qabiilku ka dhashay dadkii baadiyaha iyo tuulayowga hareeraha joogayna waxa weeye waa waa asxaabul ayka wey waa dadka kaymaha degan marka kayntu waa meeshay caabudi jireen wey waxaa sidaa akhuuhum shucayb loo dhihi waaye kayntu waa meeshay caabudi jireen geedahay caabudi jireen asnaamtii yaa kayntaa ku dhex jirtay saasaa aquum loo dhihi waay waa isku qolo kulligood waa madyan ee waxaa kuwan aquum loo dhihi waaye kayntii reer wax ku caabudi jireen wey saasaa aquum loo dhihi saasaan ugu saxiixsan wey kala laba qolo ma aha allah wuxuu leeyahy kadaba way beeniyeen asxaabuulaykati kaynta ama juuqda ama xidka ninba siduu u yaqaano almursaliina kayn waa af carabiyo waa tii wax qarinaysa w kinni wey waa tii wax qarinaysa xidh waa tii oo af soomaali caadi ah juuqna waa la yidhaha iska af soomaali ka soo qaad asxaabul aykati way beeniyeen almursaliina bay beeniyeen id waqti qaala lahum shucayb uu ku yidhi alaa tattaquuna war maweydaan baqayn waa hadda madyanuna ogow ee kaynta waxaa loogu meesha loo keenay waa juuqday wax ku caabudi jireen inii anigu lakum idinka waxaanu ahay rasuulun rasuul amiinun aamina fattaqullaha alla ka baqo aniga ee adeeca wamaa asalukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaala min ajrin wax qarasha in ajriya ajriyaygu ma aha ilaa calaa rabi alcaalamiin caalamiinta rabbigoodi mooy marka nabi waliba markuu tawxiid ka amro wixii qoladaasi u badan xumaantooda wixii u badan buu amray markaa nabi waliba inta tawxiidka markuu amro iga tala qaata ihaah qoladaa meeshaa uu la joogo waxay xumaantooda u badan tahay walaa takuunuuha ahaanina min almukhsiriina kuwa dadka khasaariya ha noqonina wazinuu wasanka bilqisaasi wasan almustaqiimi oo toosan oon qalloocnayn walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum ashyaadooda walaa tacsaw ha fasaadinina filardi dhulka mufsidiina xaalaad fasaadinaysaan oo fasaadka dhulka ka daaya wuxuu yidhi miiska oofiya aladiina idagtaaluu cala naasi yastawfuun ida kale markaad dadka u miisaysaan wax waafiya u miisa markaad ka miisanaysaanna wixii allah idan keliya ka miisa wey waa intaa keliya dadka xoolahooda haka dilaalin oo haka nuqsaaminin oo markaad miisaysaan caadil ha ahaado miiskiinu oo markaad u miisaysaan iyo markaad ka miisanaysaan isku si ha ahaato oo isku weel ugu miisa wey waxaa la yidhi oo isu dheelitiran ku miisa dadka xoolahooda ha ka yaraynina hantida idinla yimaad wax ka iibsanaysaan de ha ka dilaalino qayb ka goosanina awfuu fiihi alkayla miiska walaa takuunuu ha ahaanina min almukhsiriina kuwa dadka khasaariya oo xoolahooda ka yareeya wazinuu ku wasna bilqisaasi wasan almustaqiima oo toosan oon qalqalooc lahayn isu dheeli tiran walaa tabkhasu dadka ha ka nuqsaaminina ashyaahum waxay wataan haka nuqsaami ashyaadooda ha ka nuqsaaminina walaa tacsaw ha fasaadinina filardi dhulka mufsidiin xalaad fasaadinaysaano inaad dadka xoolihiisa dhacdaan oo tuug noqotaan oo dadka aada boobtaan sidaa ha noqonina baa layi wataqu ladii ilaahay ka baqa khalaqakum idin abuuray iyo aljibilata khalqigii alwaliina oo hore wataquu ka baqa allaha idin abuuray allaha abuuray ka baqa waa kaa ka baqan idin leeyahay ka wax walba abuuray wey asnaamtan adag taagantiin waxba abuuri karin waxna idinsiin karin waxaad kaagtaagantiin wataquu ka baqa aladii allihii khalaqakum idin abuuray idinka iyo waljibilata khalqigii ala weliine hore maxay ku jawaabeen qaaluu waxay yidhi inamaa anta adigu waxaa tahay horta nin yahow min almusaxariina kuwa la sixiray baad ka mid tahayo caqli meli anigoo kala ah, goormaa lagu waxyooday waina dunuka waxaan kuu malaynaynaa weliba intaa waxaa dheer lamin alkaadibiina beenaalayaasha inaad ka mid tahay yaynala tahay buuri ee faaskid soo daa dusheeda kitafan qayb oo min asamaai samada ka mida in kunta haddaad tahay minsaadiiin jawaabtoodii saasay noqota waxay yidhaahdeen wariyo nin la sexdhabaatoon caqliba lahayn midda kale annagaad nala mid tahay waxyiga xaggeed ka keentay weliba inaad beenaalo baan kugu wadnaabay hadday runtaa tahay samada qaybo kamida ah lagu soo daabayn lagu soo hadaan run sheegi waa caqli xumo ilaahu xaqina fahamsii meeshay ka dhihi lahaayeen yii ilaahu waxaan nagu soo rid qaaluu waxay yidhihiin inamaa anta adigu min almusaxariina kuwa la sixiray baa tahay wamaa anta adiguna ma tihid ilaa basharun dadoo misluna annaga oo kala goorbu waxyuu ku yimid waina dunaka waxaan ku malaynayna lamin alkaadibiina beenaalayaasha inaad kamid tahay ee faaskid soo rid calaynaa dushayada kisafan googo ama qaybo min asamaai samada ka mid a in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigayba aclamu og bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaanoo alla ama wax idinku soo ridi amaan idinku soo ridayn waxaad camal falaysaan alla ogo idinka abaalmarin oo hadduu doonana wax idinku soo rida anigu waxma soo ridi kara wey fakadabuuhu way beeniyeen faahadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla maalintii hooshiiska cadaabkiibaa qabtay inahu cadaabkaasi kaana wuxuu ahaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn qoladan reer madyan ee nabi shucayb loo diray saddex cadaab baa ku dhacday saddexda cadaab mid walba hadalkooda wax u cunama yaa isku meel lagu sheegay suuratulacraaf waxay yidhaahdeen lanukhrijanaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka oo latacuuduna fii milatina bayhays suuratu acraaf walle dibaddaan kuu saarayna ilaahay gariir buu ku reeday dhulka isku mar bayna cadaab ku dhacayaan dhul gariir baa ku dhacay markaasay haamidiin wax saa u farfadhiyo dhaqdhaqaaq lahayn nimankii ku hanjabaya inay shucayb kor saarayaan wax dhaqdhaqaaqa waa laga waayay cadaabka kalena suuratu huud baa waa sayxo iyaguna markay jeeseeseen asalawaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una oo an nafcala fii amalina maa nasaa waa jeeseen salaadaasaa ku amarsay sayxa waa lagu dhawaaqo waa la aamusiiyeyba hadal dambaba kama soo bixin meeshana ilaahu wax lagu soo risooma dhihin waxa laftiisibaa kusoo dhacay daruur baa isa soo dultaagtay markaasay kulayl iyo dab kusoo daasiisa w isku mar buuna cadaab ku dhacaya iska daba dhacaya w marka saddexdaa cadaab mid walba ee hadalkii u cunamay yaa lagu agsheegay wy insha allahu tacaala nabiyulaahi shucayb wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayo nabiyulaahi shucayb wuxuu yidhi rabbi rabbigaybaa aclamu og bimaa tacmaluun waxaad mufranaysaan anigu ciqaab idinkuma soo ridi karaba fakadabuuhu way beeniyeen faahadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dullati maalintii hooshiiska cadaabkeediibaa qabtay daruur weyn baa intay soo dul joogsatay ymyy isugu soo yimaadeen horta naar baa lagu diray dab kulayl aan geeduhu ka celin karayn baa diray toddobaad markaasay daruur soo dul joogsa qabow weynmood kusoo dul urureen roob waxay kusoo daasiisay roob dab ah inahu cadaabkaasu kaana wuxuu ahaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadiimin oo ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan qisada laayatan daliil weyn oo alla qudradiisa iyo ciddii raacda siday u nabadgeli iyo ciddii diidda meeshay mari wamaa kaana aksarum dadkaa badankood ma ahayn muminiina ma ahayn dad yar baa muslimiin ka ahaa waina rabbaka rabbigaana lahuwa alcasiizu ka qaaliba weye alraxiimu oo naxariista weynahu qur-aanku aayadda markii hore lagu bilaabay suuradda markii hore qur-aanka lagu soo bilaabay damiirku halkaasu unoqon weynahu qur-aanku lataziilu rabialcaalamiina caalamiinta rabbigeed kii uu soo dejiyey wey nazala waxaa la soo degay bihi qur-aanka aruuxulqudusu aruuxulamiin yaa la soo degay ruuxulqudusi ruuxulamiin waa isla mid aruuxulamiinu ruuxii la aaminay waa jibriil calaa qalbika buu ku soo dejiyey litakuuna inaad ahaato min almundiriina kuwa diga nabiyulaahi maxamedow bilisaanin luquu ku soo dejiyey carabiyin oo carabi ah mubiinuna waadixo macnaheeda la garanayo allah subxaana watacaala wuxuu leey qur-aanka kariimka ah allah baa soo dejiyey maliku jibriil baana loo jira calaa qalbiga waxaa qalbiga nabigaa lagu soo shubay waxaad garanaysaa mar hadii qalbiga nabiga uugu soo horeeyey una meel kale u leexanin wax nuqsaana iyo wax ziyaad ah iyo wax wasaa midna wax ku dari karaa ma jiro shaydaanku kama faaidaysan karaa markii u horeysaba qalbiga nabigaa lagu soo shubay oo la fahamsiiyey ina calaynaa jamcahu ururintiisaa dushayadoo qalbigaaga aanu ku ururnay uma ina calaynaa qur'aanahu carabkaan kaa akrisiinayna uma ina caleyna bayaanahu waa ku cadaynayna waa kii sidaas wey nabiga waa loo sharxay carabkaa laga akrisiiyey qalbiga nabigaa lagu soo shubay ziyaadii nuqsaan midna qur-aanku male iyo wasaktoona waxaa kaloo lagu soo dejiyey luqa carabiya waa luqada adduunka ugu bisil ee ugu fiican ee lagu hadli karo wey luqooyinka waa yarsisi weeye luqada carabiga waa luqada ugu faseexsan wey hadda inaga soomaalidu qudheen luqadeenu waa faseex xuruufta carabiga wey inaga luqadeenu xuruufta carabigaan isku mid isku maqraj nahay keliya inaga maqan xarabka carabka lasoo bixiyo ee da'da iyo daalka iyo inaguma badna zaduna inaguma jirto siinka iyo saadkuna inooma kala soocna isku xuruuf baynu nahay carabiga alxamdulilah rabbi alcaalamiin beri baan baadhay af soomaaliga waxaan idhi boqolkiiba toddobaatan waa carabi asalkiisu marka carabi waa afar nooc qur-aanka soomaaliga ku jira waan arki doona waan ka sheekayn doonaa insha allah weynahu qur-aanku lataziilu rabbialcaalamiin caalamiinta rabbigeedu kii uu soo dejiyey wey nazala waxaa la soo degay bihi qur-aanka alruuxu lamiinu ruuxii la aaminay ee nadiifta ahaa malaku jibriil calaa qalbika buu ku soo dejiyey qalbiga nabigaa lagu soo shubay isagoo wax taabtay jirin maxaa sidaa loo yeelay litakuuna inaad ahaato nabiylahi maxamed min almundiriina kuwa dega bilisaanin baa lagugu soo dejiyey qur-aanka carabiyin oo carabi bilisaanintu nazalada horey ku tacaluqdaa bilisaanin baa lagu soo dejiyey carabiyin oo carabia ah. mubiin oo cado waadixa ah. haddii qolada cadbeed luqo kale lagu soo dejiyo ma garanayna dhihi lahay midda kale maka maka waxaa la yidhi qur kariimka ah luqatii ugu ficnayd baa lagu soo dejiyey malagkii ugu fiicnaana waa lasoo dhiibay ugu fadli badnaa makaankii ugu fadli badnaa oo makaana waa lagu soo dejiyey axadkii ugu fadli badnaa oo nabiyullahi maxamed waa lagu soo dejiyey maalintii ugu fadli badnaydna wuu bilowdayo leylatulqadri buu bilowday qur-aanka kariimkii wax la qaadi kari ma aha marka waa luqa ay fahmayaan saxaabadu qur-aanka nabigay ka qaateen toban toban aayadood aqrintiisa aqrintiisa iyo macnihiisa iyo ku dhaqankiisa intaba nabiga ka qaateen saxaabadu kuwibaa ina soo gaadhsiiyey marka qur-aanka marka inaynu taxriifinama sidaa uu inoo soo gaadhay waa inaan ugu dhaqanaa yaynan qalluucinin qur-aanka wey allah wuxuu leeyahay bilisaanin carabiyin mubiin midda kale maka waa adduunka waa umulqura waa bartamaha adduunkay ku taallaa baa lay marka bartamaha adduunka maadaama ay ku taallo wax tarjumaada oo intuu qaado meelo kala geeya la waayi maayo hadii shiinaha lagu soo dejin lahaa iyuuna soo gaadhi lahaa wey nama soo gaadhin ka yaabintaa weynahu qur'aanku la fii zuburi lwaliina dadkii hore kutubahoodiibuu qur-aanku ku qoran yahay inahu qur'aanku la fii zuburi lwaliina dadkii hore kutubtoodiibuu ku qoran yahay kutubtoodiibuu ku qoray dadkii hore qur-aanka iyo sifadiisa iyo nabiga iyo saxaabadiisa yaa sii wada sheegay waa kii nabiyulaahi muusa nabiyulaahi ciisa waa kii khudbadda yaan bishaaraynaya rasuul magaciisa la yidhah iga dambeeya kutubii hore qur iyo kitaabkan qur kutubii horaa qorayayo siduu yahay u tilmaamayay inahu qur-aanku lafii zuburi dadka hore kutubtoodiibuu ku sugan yahay wuxuu alla leeyahay awalam yakun lahum miyayna u ahan daliil cad an yaclamuu inay qur-aanka og bani israaiila ree banu israiil culamadoodu inay qur-aanka og yihiin miyan intaasi ku filayn walow nazalnaahu haddaan kusoo lahayn calaa bacdi alacjamiina cajamiga qaarkii oo faqaraahu calayhim uu ku dul aqriyo maa kaanuu ma ayna ahaadeen muminiina bihi kuwa rumeeyo alla leeyahay culimadii reer banu israaiil intii muslimtay iska daay intay qurayshtu u tagaan oo madiine aadaan intaan nabigu weli hijrooni yadii niman yahow nin baa nabi baanaha yidhi bal nooga warrama bal tilmaama balkay tilmaantiisii sheegaan bay waa run waa yahuuddu way garanayeen inuu nebi yahay si kale u diideen oo nabi carabayna rabine way garanayeen marka qurayshu markay u tagto ilahay warba ninkaa nooga warrama tilmaantaa leh war waktigiisi waa la gaadhay ninkaa nin nabiho noocaasa waktigiisi waa la gaadhay waa isagii bay ku yidhaahdeen intaasi mayna ku filayn gaaladii intaasi keli ku filayn oo inay dadkii hore waxu sheegaan allah wuxuu leeyahay awalam yakun miyaanay u ahayn lahum iyaga aayatan daliil iyo calaamo ay wax ku gartaan an yaclamahu qur-aanka inay og culamaa bani israaiil reer bani israil culmadood walow nazalnaahu haddaan ku dejino qur-aanka calaa bacdi acjamiina cajamiga qaarkii oo faqaraahu calayhim uu ku dul aqriyo maa kaanuu ma ayna ahaadeen kuwan carabtihi muminiina bihi kuwa rumeeya nabiylahi maxamed markuu hijrooday ee uu madiine tegay yahuud baa aada u deganayd reer bani qaynuqaac iyo reer bani nadiir iyo reer qurayde iyo yahuud fara badan baa deganayd oo ilaa sham yanu raacanaba meesha u yimaadeen culimadoodii hore wayna ku faari jireen kuwa mushrikiintaho nabigaasu markuu baxaanu idinka adkaan doonaa bay dhihi markuu nabigu madiine yimid caleyh salaatu wasalaam cabdullaahi binu salaam abu yuusuf ninkii reer banu israa'iil ee caalimka ahaa yaa u yimid isagoo nabiga la hadlibu horta dhabarka ka maray calaamadii nabinimadu arkay indhihiisana wuu dhowray markaasuu wallahi laysa biwajhi kadaab markaasuu waxweydiiy markuu waxweydiiyey yuu gartayo wuu rumeeyey isla markiiba wuxuu yidhi yaa rasuul allah yahuudi waa wax xasad badane haddii rumayntayda ay ogaadaan way caayayaane bal intayna ogaani weydii yahuudi marka u timid buu yidhi cabdullaahi bin salaam xaggiina muxuu ka yahay waa sayidka iyagii waa sayidka sayidkii wiilkiisii waa nin fiican hadduu rumeeye ka waran bayuu ku yidhi ani rumeeyo ilahay buu ka magan galay ba idhaahde wii soo baxay intuu soo baxay bui waan rumey waa beenaalo beenaalo dhalibay ku yahay marka yahuuddu way garanayeen xaqiiqada way garanayeen kadaalika sidaa ay u beeniyeen halkaa waxoogay baa ku jira kadaalika sidaa ay u beeniyeen yaa salaknaahu beenintii iyo gaalnimadii u gelinay fii quluubi lmujrimiina dambiilayaasha qalbigooda laa yuuminuuna bihi qur-aanka rumayn maayaan xataa yarawu lcadaaba alaliima ilaa ay cadaabka kulul ay arkaan oo fa yatiyahum uu yimaado cadaabku baktatan si filaan oo kadaa wahum iyaguna laa yashcuruuna aanay ogeyn kadaalikadaa intaa yaray sharax ku wabaa kan ka go-an kadaalika sidaa ay u beeniyeen baan salaknaahu beenintii hudaasu beenin iyo gaalnimo unoqon yaan salaknaahu u gelinay beenintii iyo gaalnimadii fii quluubi lmujrimiin dambiilayaasha qalbigooda laa yuminuuna marka rumayn mahayaan qalbigooda gaalnimo ku jirtaa rumayn mahayaan bihi qur-aanka xataa yarawilcadaab alaliima ilaa ay cadaabka kulul arkaan fayatiyahum wiman cadaabkii baktatan si lama filaan iyagoon filaynin um laa yashcuruun iyagoon ogeyn waa qiyaamaha la taagan yahay ogow adduunkani inuu cadaab ku yimaadaa suuragala fa yaquulu waxay dhihi hal naxnu miyaanu nahay mundaruuna kuwo loo yarkaadin wax ogeyn mana loo yarkaadinayaabay markii cadaab ku yimaado markaa dee cudurdaar ma jiro cadaabka mana laga yar dibdhigo oo si inta dibna loo celiyo aanu muminiin soo noqono laga aqbali maayo marka adduunka intaad joogto diyaargarow haddaa hadalku inaga lafteenna waa layna sheegi ogow intaad adduunka joogto xumaanta iska ilaali allah subxaanahu watacaala waxaad la hortegi lahayd ood jannada ku geli lahayd adigaa hadda haya addunya masarcatu laakhira beertaad hadda beerato amba akhra kula socon markii cadaabku u yimaado fa yaquuluun waxay dhihi hal naxnu mundaruuna la korano mana loo kaadin allah wuxuu leeyahay afa bicadaabina ma cadaabkayga yastacjiluuna dadajisanayaan afarayta bal waran in matacnaahum haddaan u raaxayno siniina sanado badan uma jaaahum uu u yimaado maa kaanuu yucdun wii layogahay miyu wax ka tari mmiy wax u tari muddo dheer haddii la noolay intay u tageen nabiylaahi maxamed bay u tageen markaase waxay dhahay cadaabun baa idinku dhicin baad nahay saayood loogu hanjabiye bal cadaabka maad keenti markaa su-aal laleeyahay aayaddanaa timid ma cadaabkiibayba dadejisan yana iyaga goortuu u yimaado bal sida yeel iyaga garan bu alla leeyahay subxaana in matacnaahum haddaan u raaxayno siniina sanada oo muddo dheer ay noolaadaan uma jaaahum uu u yimaado maa shaygii kaanuu aha yucaduuna kii loo yaboohayey ma aqnaa ka deeqi maayo camnu xaggooda maa kaanuu yamatacuna wixii loogu raaxayey haddii muddo dheer ay noolaadaan oo cadaabkii loo ballanqaaday uu yimaado noloshii ay muddada dheer ay raaxaysanayeen waxba u tari maysaway aan ku celiy afarayta oo inagu soomaali waa sabab kula tahay sida waan iraahna afarayta bal in ta'naahum imma ta'naahum hadan u raaxayno siniina sanado oo in badan noolaadaan ay raaxo ku jiraan suma jaahum u yimaado ma shaygi kaanu ahayn yucaduna loo ballan qaadayo oo cadaabka ah ma aqnaa kaga ma filla ka deeqi maayo canum xaqooda ma kaanu yimatuna wixii loo raaxay bidadi dheerayday nooleed cadaab waxba ka tari mayso subhanahu wa ta'ala